wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal xiisa dhegeystayaal waa barqanimo sabtida taar waxay ku aasaasan tahay tobanka bisha sebtembar sannadda qodobada dogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey qaybo ka mida ah gobolka galgaduud ahaan deegaanka ceel la helay oo ay shalay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo shabaab waxaad kaloo maqli doontaan xubnaha siyaasiyiinta saameynta kule koonfur galbeed oo mar kale ku celiyey in marnabo aysan aqbali doonin in hoggaanka koonfur galbeed iyagoo aan shabaab la dagaalamayn ay iska fadhiyaan magaalada baydhaba oo ay doorasho inay qabtaan laga doonayo kula maqli doontaan shiinaha oo walaac ka muujinaya saameynta mareykanka ee bariga dhexe hogaamiyaha kuuriyada waqooyina waxa uu booqday soo bandhigista hub cusub oo nooca ridada dheer ah oo lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah kuuriyada waqooyi qodobadaasi kuwa nagu soo kornay ayaad dhegeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal าย aada fur ahayd barnaamijka ogaansoomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kugu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada yaan dhari jiir iyo baron gobac ku liibsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago'a nin gegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allo guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi wayra ku dila garanta mooryaana yay goola jiifta dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gol curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebay ka laalaadso aamiin barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabne wararka naga soo gaaraya deegaanka ceel helay gobolka galgaduud waxay ku ramayaan in markaa xaaladu tahay saaka mid degan kadib dagaal xoogan oo markaa shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar xoogan kusoo qaadeen saldhigyo ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka ceel helay ee gobolka galgaduud oo ay dhowaan markaa ka qabsadeen al-shabaab dowladdu waxwara kama soo saarin dagaalka balse waxaa la soo wariyey markaa in dagaalku uu ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud waxaana weli dowladdu aynan wax wara ka soo saarin faahfaahinta ku aadan dagaalka inkastoo shabaabka guulo ka sheegteen dagaalka haddana ma jirto cid caddeyn karta sheegashadooda oo ilaahay haatan dowladdu kama aanay hadlin haddaba weerarada joogtada ah ee lagu qaada farismaha ciidamada dowladdu ay dhowaan galka ku yihiin ama ay la wareegaan maxay ka baran karaan maxayse sidoo kale u dhimi kartaa dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan su-aale ka weydiinay abshir axmed cali oo isagu u dhoondoloola arrimaha militariga waa mahadsan tahay allah ku sharfo shalay nimankiina filcaaniga ahay ee khawaarijta ummadda dhibaateeyey waxay weerar ku soo qaadeen laba degaan oo ka kala tirsan mudug iyo galguduud waxaa ilaahay nicmadiisa waa ku fashilmeen danku hormaro kii ay ku qaadeen madaxda galmudug ay rabaan inay ku qaarajiyaan ilaahay isagu raba kama dhigin naftii ahligay soo direen anaguna waxaan ka horgeyna naftii hure ilaahayna waa nagu guuleeyey laba wiilaa nooga shahiiday oo geesiyaala oo sunniga qaraxi ay rabeen inay ummadda ku dhibaateeyaan madaxda ku dhibaateeyaan oo askarta ku naafeeyaan alla subxaana wa tacaala run kama dhigin waana la beeniyey labadaasaa looga shahiiday midda kaleeto ay weerarka ay soo qaadeen idana si lamida waa ku fashilmeen waa ku hingoobeen baktigooda hadda waxaa daadsan deegaanadii lagu dagaalamay marka intaasaan warbixin ka hayaa maxay ka dhigan taha marka in asgar ay isku dhigaan qarax madax loo waday oo halkaasi uu ku fashilmo waa mahadsan tahay horta saad ogtahaba eh, nimankan caqiida beenhay wataan caqiidada saxdaana waxaa wata eh, ummada kasoo horjeeda haday tahay shacab haday tahay eh, dawlad haday tahay dhammaan heerarka kala duwan oo kasoo horjeeda haday tahay caqiidada dhabta oo islaamka oo halagu jihaado oo halagu dhinta layra caqiidada dhabta waxaa wadata dawladda marka ay lamid tahay waxay lamid tahay wiilashii goday furtay lamid tahay wiilashii goday furtay lamid tahay wiilasha shalay isu dhigay isu dhigay qaraxaas isu dhigay waa wax kudhayaashay mudan yihiin hadda waajibka horiyana guteen waajibka hori diini iyo waajib hori qaran labadaba way guteen loogama baran laakiin sooma aha askarta dawladda inay isku dhigaan qaraxi noocaasa waa mahadsan tahay way jiraan rag ka baqa way jiraan oo xoogaa aaminsan in hadii ay dadaalaan ama ay qaraxa ay ka fogaadaan ay malakamoodku kasoo daahayo laakiin qofka caqiidada dhabtaale oo iimaankeedu wasac uu yahay maaha midda eh, malakamoodka ka orada ama malakamoodka ka cabsata maaha marka taas waxay kutusee in caqiida dhaba aan eh, maanta lagala hortegaayo shal hadii ayagu ay islahaayeen adinka caqiida ku dagaalamaya maanta caqiidada dhabtaheed waxaa heesta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta kala duwan iyo dadka degaanka oo isbahaysta marka wax ilaahay loogu shukriyo waaye dagaalana dhammaad ku jiraa dhamaad dhamaad waa dhanka kale madaxdii ugu sarraysay dalka iyo mas-uuliyiin heer federaal ah oo xildhibaano iskugu jira oo weliba qaarkood jilib culus ay yihiin inay ku sugan yihiin furimaha dagaalka sawir noocee ah ayuu ka bixinayaa qaraxii shalay lagu weeraray madaxdaas sawirka ka bixinaya horta guud ahaan waxay tahay dalku inuu dagaal galay sawir kale oo aba yeeshe ay maxay isku day laflacaariyo eh, eh, ama qaraxa soo xiraan ama xabada soo tuuraan sawir kale bixinaysana ma jirto madaxda baqdin gelaysa madaxda waxay kasii qaadeen dhiiganaan waxay kasii qaadeen kalsooni waxay kasii qaadeen inay cadowgu uu yahay rafashadii ugu dambaysa xaraadigu ugu dambaysa yihiin inay ku eh, meesha laay ka dareemaan marka waa ilaahay wax loogu sugray waaye nimankaana waxa waaye waa naflacaari ushoogina waa soo isbaatay waayahay marka laasgacmey laga soo tago eh, gelinkii dambe shalay waxa ay soo weerareen deegaanka ceel la helay khasaare xogan in lagu gaarsiiya lagu maqaalaa inkastoo faahfaahinta rasmiga aan ah laga helin eh, eh, saaka miidadkoodii meesha uga carareen dadkii deegaanka meesha ku aasaaya ciidankiina weli farxaskooda kusii daba jiraan wax ilaahay loogu shukriya waaye isku dayga ugu dambeeyana ay tahaan rajeeyna haddii ilaahidmo gobolada dhexe ay hamaanba inay ciidan dawladeed ay ka hortagaan ubabac dhigaan ah. iskuday ugu dambeynaysaa rajaynaa baktigooda meesha yaalla u badan oo qadiimaana waa laga helay ah. eh, rag badan oo khawaarijta hogaamiyaan uga dhinteen marka uga dhinteen way gudin uga baktiyeen waaye ah. marka waxaan ugu baaqa ummadda soomaaliya dhammaan meel walba joogaan eh, inay garab istaagaan ciidanka geesiyaasha dadka deegaanka iyo ciidanka eh, dawladda labadaba howlgallada ka socdo gobolada mudug iyo galgaduud iyo qaybo kamida ah shabeellaha dhexe inta badan ciidamadu si wada jira ah uma dhaqaaqaan deegaanada la qabsada qaarkood in dib looga soo gurta ayaa dhacda maxaa hortaagan aad isleedahay ma jirto horta bataatan ba deegaanad ama cabsi qawaarita laga cabo looga soo baxa looga soo baxay ama ay difaaco waayeen dawladdu ma jirto way jirtaa deegaano farsama military looga soo baxa way jirtaa hmm oo qorshe dib loogu laabtay ay qorshaysan tahay howlgaladuna si guud ahaan si wadajira u wada socdaan shabeellada dhexe galguduud iyo mudug dhamaan intaba waa si wada u wada socdaan ma aha in hal gobol keliya laga dhaqaaqayo saddexda gobolba waa laga dhaqaaqay deegaano kala duwanaa la qabtay saacadaha nagu soo foolana hadii ilaahay waxaan rajaynaha in la ciribtir dhamaan gobolada intay uga sugan yaha ilaahay waayahay ugu dambeyntii dadaalada ay ciidamada iyo dadka deegaanka iyo madaxda geediga ay wadaan xagow saldhigan kara waxuu saldhigan kara haddii ilaahay idmo gobolada dhexe oo khawaarij ka caagan gobolada dhexe oo khawaarij laga waayo gobolada dhexe oo barwaaqaa gobolada dhexe oo nabadgelyaa dhammaan biyiga soomaaliyeed oo nabadgelyaa wuxuu caga dhigan karaa madaxda iyo dawladda soomaaliyeed oo sharaf iyo ciisi iyo karaamo ku hesha la dagaalanka khawaarijta oo dad badan ama madax badan ay ku dhiiri waayeen weli barnamijka waad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan madaxweynihii hore ee soomaaliya shareef sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay madal lagu soo gabagabeeyey marka wadahadalada nabadeed oo ay yeesheen beelo walaalaha oo ku dagaalamay qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe goosha nabadeed oo lagu soo afjaray burka dirin oo ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe ayuu madaxweyne shariif ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dadku nabad ku wada noolaadaan wuxuu tilmaamay in xilligan dad walaalo ah ay si macna darre dhiigooda u daadeen aysan waxba kusoo kordhin doonin dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka dega gobolka shabeellaha dhexe waa kan madaxweyne shariif waxaan u malaynaa hadda hadal badan oo la sheego ma jiro xoogogaal aan wada nahay eh, waxaa jira iyo xaaladdu sida ay tahay laakiin waxaan rabaa dhowr nuqda inaan dul istaago eh, midda koowaad waxa waaye arrinta dilka qofka muslimka ah nabiga sala allahu calayh wasalam xajat lwidaaca kulli waa maqasheen aan malayna yani xajkii dardaaranka saasaa loo wadaa nabiga sala allahu calayh wasalam yani saxaabadu waxay sheegeen radia allahu canhum ardaahum aada u wacdiye nabiga aada u wacdiye ilaa saxaabadu ay wada ooyaan marka wacdigiisa waxaa ku jiray laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacduhum riqaaba bacdi gadaashayda markaa dhinta kadib waa waxyaabaha lagu garahaya nabiga inuu yani waktigiisa soo dhawaado gaalaha noqona qaarkii qaarka kale uu dilaayo cajiib dadka lala hadlaya saxaabatu rasuul sala allahu alayhi wasalam waay maxaana looga digayaa gaalaha naqana oo maxay samaynayaa barkood barka kale uu dilaayo aayadda oo sheeka uu sheegay oo man yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahanamu khaalidan fiiha iyo xadiidkaas waa iswaafaqaya marka qof muslima inaad kalkaas u disho waxa ka dhalanaya waa taas qodobkaas waxaan rabaa inaan ku adkeeyo waxaan rabaa inaan ku daro iska dhaaf qof inaad disho iska dhaaf inaad tidhaa qof hala dilo nisfu kalima shatrun min alkalima hadday kaa soo baxdo culimmadu waxay dhihi jireen weliba oo xasuustaa afka haddaa gudbo kelimada uqtul laba qaybay ka koobanta uq iyo tul uq kaliya haddaa tiraa qofkaas ilaahay subxaanahu wa hadduusan cafin fadligiisu waasac waayo aakhire waxaa la keenaa iyadoo wejiga uu qoran tahay aisun min raxmatilah naxariista ilah ka quusta qof wejigiisa ay ku qoran tahay aisun min raxmatilahi naxariista ilah ka quusta oo aakhiro jooga oo wejigiisa taas ku qoran tahay maxaa umalaynaysa taas horta khatarteeda le aan aada uga digtoonaan marka waxaan u wadaa nin intuu masaajidka galo oo soo sunnayso ama cibaadada la yimaado ama muslima haddana ka shaqaynaya dhiig muslim in la dayaadsho qofkaasi jid saxa kuma socdo dhaysana haddaa aragto nimaa dhooqa ugu jira miya saasoo kale aan dhihi jir adiga beeralayda laba nin oose dhalatay ninna u aadaa subaxdii arasaa u dheelmadaa dhar gogo-ana wataa eh, dhooq ou leeyahay ninna afar saaco soo kacaa waa soo libistaa soo barfuun loo jidka iska soo maraa siday ku dhacdo waxaa la yidhi midkaan oo afar saax soo kacay midkaan kaloo ku dul noolya oo dhaysanaa la yidhaha kaas oo dhaysan dhaysan macnaha qofka saliidda ismariya laga wadaa karaanku soo mariyey soo barfuuniye dharkiisu nadiifsan yahay laakiin sida saxdaa waxa waaye qofka inuusan qof kale ku dul noolaane uu shaqeeyo shaqo qabto inaad shaqo qabato waxay u baahan taha go inaad go inaad guriga ka baxdood shaqo qabato midna waxay qusaysaa adiga iyo familkaaga midna ummadday khusaysa labadana waa loo baahan yahay maalintii oo burka dirimeed ugaadka khayr allah siiyo runtii ammaanta inteeda badan isaga iyo imaamka iyo akhyaartana iskale maxaa yeele shaqada iyagaa qabanayeen nin la arkaba gurigiisa laga soo waday ogaaska waxaa laga soo waday aabihiis oo sariir saaran oo dhawaaq lahayn nin lala tashadana ma jirin waxaa nin la arko soo bax hadday dhihi lahayn ka warran aniga mashquulaan markay xaajada gelayana waa wada joognaye waa loo dhaamin jira qabiil la arkaba intiisu ku dhufa jira hadday intay carooraada marada jaftaan ay soo bixi lahayn maxaa hagaagi lahayn waxba ma hagaagin maxaa yeele ninka aad dhaqayso ninkaa u timid inaad dhaqdid waa inuu ku caayo inuu ku ammaano labadaba waa waxaan rajaynaa marka qabaa'ilka meesha dega farriintaanaan rabaa inaan gaarsiiyo dadkan odayaasha akhyaarta guryahooda kasoo tageen inay ku dhaqaan oo nabad aa ku noolaatay kugu yimideen waxaad dhihi karta waa soo dhahday intaad iska daba wareeji karta waa iska daba wareejisa hadda ma kuu dhacday in wanaagaaga laga shaqayhayo mase weli walxaa kuu dhima ilaan waxa lagaa celihaa walaalka ha dilin adiguna ha dhimanin waa kugaasku waxuu wadan dhahay shan boqol iyo shan boqol a isu dhufreen shabaab maa lala diriraa gaala maa joogto lala diriraa cadowga lala diriraa muxuu ahay ya beriga beriga igaar looga baahi badanyahay iyo qora maa jirto ninkii ka dhashay ee dagaal ku jira ka waran xanuunkaa xanuun ma qabaayo ninka la yidhi ku nin isku dilayso abgaal ismaana duloodka kale waa nabadgelyaha markaa ku nin oo abgaal ismaana isdilaysa nina ciidana u baahan yahay ka warrama calooshiisu say naqahayn waxaan rabaa inaana ka gudbin beriga waxa dhacay allahu naxariisto horta labadu wiil ku shahiiday galmudug runtii waxay muujiyeen sharaf iyo dadnimo inay ogolaadaan naftooda inay go'do si ay dad kale u badbaadiyaan arrintaas arrin aad iyo aada u qiimale waa arrinta la rabo in la sameeyna taasoo kale waa marka ilaahayna waxaan u weydiinaynaa naxariis dadka dhaawacmayna ilaahay ha caafiyo waxayna muujinayaa dadka soomaalida inay meel soo gaareen inay cadowga iska dhiciyaan inay go'aansadeen maxaa yeele ugu yaraan waa kari kara inay cararaan ma cararina jilibkay aasteen sharafay ka tageen cadowgana waa hoojiyeenoo kuma guulaysan wixii uu socda intaasaan ka gudbo qofka raba inuu wanaag sameeyo wakti kama tegin weli waa la nool yahay weli waa la dhaqan yahay wax badanoo la qaban karana waa jiraan marka waxaa la rabaa qof la arko maha ku aadan tahay inaad ku aadid kaalintaada aad soo buuxi sidaa lagaa rabaa dhallinyara ceebta ay leeyihin waxa waaya maalin la arkaba in laga weyn u qabaa war hadda dadka adinkaa ugu weyn wala jaamacada sooma dhamayna xaasisma lihiino weyninka idii dhiman xooya marka ma toddobaatan sana sugaysa inaa gaarta ina lixdan sano lixdan sana ka horaa la weynaadaa lixdan sano qofka hadduu gaaro waaba laga quustaba hore u socdaa oda mudulood ama odaabgaa lixdan sana hadduu gaaro kuwa aan arki jirna kolley masaajidka iska aadi jireen tusbaxoodan aa qaadi jireen adduunyaba kuwa mashquuli jirinba marka waa mahadsantihiin intaas waa iscaraadin iyo isgubaabin inaad dad fiican tihiin waa ogahay waan ognahay laakiin waxaan rabaa hurdada in laga kaco guriga fadhigiisa laga kaco camalkan hadda lagu jirana camal adduunyana waa waa sharaf camal aakhirana waa ilaahay subxaana wa tacaala ajir badan ayuu dadka ka siinaya marka waa mahadsan tihiin eh, ilaahay subxaana wa tacaala kuwa loo dembi dhaafo oo ku guulaysta inay nabad ka dhaliyaan dadkooda ee dalkooda dhexdiisa marka aan leenahay mudduloodna waa ka bilaabaynaa waxaan rabnaa inay camimto oo soomaaliya wada gaarto waana waajib nasaarane wax oo mataqaanaa la iska baryaayo ma aha maxay yila hadii ilaahay garadkeeda ku siiyo waktigeeda ku siiyo inaad samaysaa la rabaa baahida nabaddana qof walbaa og inay jirto marka wiilasha dhallinyarada oo hubka haysta oo walaalahooda inay dilaan ku mashquulsan nin walboo naga mid oo farriin gaarsii midaad kula dhashay midaad mataqaanaa war gaarsi kartaa ood saaxiib tihiin inuuna isaguna wax dilin asagana la dilin hala gaarsiiyo hooyaa ku soo dadaashay wiilaa kusoo dadaalay midka odayaa kusoo dadaalay midka kale oo dhibaatayana sidoo kale waay ereygaana rabaa inaan ku gebagabeeyo waxaa isdilaaya waxaa isdilaya waxaa waaye qof haddii maanta u dhinto ee kii kaleoo qoraga u sita la idhaha ilmihii hebelaa baahan inuu baahidooda daboola ay waajibku hadaa isdiluhay marka dad isdili kara meeshaan ma joogo dilna sidiisaba waa adduunya aakhiro xumo wax kale ha laga hadlo laakiin waa la isdilaayay caqli ma aha meesha la isku dilaayna annaka waa tagnay haddaad sii socoto raaxa ku tegi maysa ducaadaa dardaren meelaa u socota ma taqaanin inaad dhuntaa khatar ugu jirtaa aniga labadii baabuura aan watay waa kusoo hallaabeen oo run ah mid matooru duqeey mid kale weli meeshuu yaalla waa halaysayi maxaa la isku dilaa marka maxaa yaalla biyaha soo shiiqu idin keeno booyada lagu keena ma macaan haddaad saabuunka ku taabato kala go-aayaan beer kuma taabacto waxaayaan waxa la isku dila haddaa aragti runti waxaa isleedahay war maxaa ka khaldan anuu kulley inta aad iyo inta aad inta aadaan jiraan intaa ii saansa aniga inta inta intaa ii saansana hor u tegi maxaa yeelay or dadku iimaanay leeyihiin oo labaatan iri qof labaatan ridood qofka kaqba haddaa u soo hoyato si fiicanna waa kuu sooraa asagoo quslaana waa kasoo tegay waqooyi haddii loo fogaado xoolo badan waa jiraa laakiin cidda waxaa la gaba inay ku dhahaan annaga kuma hoy karin hore noo dhaaf orta iimaan waa leeyihin dadka dhulkaan jooga waa iimaan fiican ay leeyihin laakiin ceebtu waxaa waa in la isdilo taas waay aad iyo aad mahadsantiin asalamu calaykum waraxmatulla barakaatu madaxweynii hore soomaaliya sharif sheekh axmed ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay madal wadaheshiisiin loogu sameynayay dad ku dagaalamay qeybo mid a ah gobolka shabeellaha dhexe weli ogaala degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan welihi barnamijka wad adegsanaysaan kenina waad nagala socotaan markan haddii aynu eegrana dhanka iyo arrimaha koonfur galbeedna gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu markaa ka hadlay arrimo badan oo khuseeya khilaafka ka aloosan koonfur galbeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta xiral kasoo qabatay koonfur galbeed oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore gudoomiyeyaal baarlamaan hore iyo sidoo kale xubno kale oo siyaasiyiin oo saameyn ku leh siyaasadda koonfur galbeed kuwa oo dhowaan magaalada nairobi ee dalka kenya shir kusoo gabagabeeyey shirka oo ay sheegeen inay kaga hadlayeen ka tashiga arrimaha koonfur galbeed oo ay tilmaameen in marka uu mugdi badan ku jiro marka la eego in mudaxreedkii laftagreen uu markaa dhammaaday sidoo kalena aanu u socon sidai hadalka u dhigeen arrimaha ku aadan dagaalka al-shabaab maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa sheegay in sababta keentay in xilligan ay kusoo aadiyaan shirarkooda iyo dhaqaaqooda siyaasadda ay tahay in loo diiday xorriyad siyaasadeed oo xataa xubnaha siyaasiyiinta aanay tegi karin magaalada baydhabo sidoo kale hogaanka koonfur galbeed inuusan u diyaarsaneen inuu shacabka koonfur galbeed ka dulqaado dhibaatada al-shabaab siday hadalka ay u dhigeen sidoo kalena arrimaha uu isbiirsaday oo dhan ay keentay markaa inay u muuqatay in lafta gareen uuba gabaad ka dhiganayo al-shabaab oo aanay doonan inuu la dagaalamo waa kan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo arrimo badan ka hadlay runtii ah, wakhtigan xaadirka ah waddankii waxaa ka socda dagaal ku wajahan khawaarijta waxaana hogaaminaya e, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya runtii guulo badanna waa la gaaray soomaalidu dee nooc walba ha noqdaan siyaasiyiin ha noqdaan ganacsato ha noqdaan nooc walba oo soomaalida ah yacni dhaqankii ha noqdo waa la taageeray nacam dagaalkaasi in la iska xoreeyo khawaarijta waa la taageeray waxaana aaminsannahay sanadkii ugu horreeyey in madaxweynaha uu ka dhigto qorshihiisa koowaad in lala dagaalamo khawaarijta waddanka laga saaro waxaan qabaa arrin aad muhiimaddeeda u leh waaye in lagu taageerana mudan waana lagu taageeray xaqiiq arrinka kale oo ku saabsan waa la socotaan in eh, maxaa la yidhaahdaa in badan eh, shabaabku ay haysteen soomaaliya shacabka soomaaliyeedna ay ku hayeen gumaad dhinac walba hadday noqon lahayd dhinac naftooda hadday noqon lahayd mm. dhaqaalahooda in la boobo ay noqon lahayd marka guud ahaan aragtidayda eh, hawsha hadda ka socota ee dowladda federaalka ay waddo waa hawl aad u qurux badan oo hagaagsan annaga ma dhihin waxaan niri doorashadan ha la wado dagaalkan ha la wado horta marka hadda ugu dambaysay oo baydhabo shaqaaqada ka dhacaysay madaxweynaha tagay waxbaa lagu heshiiyey waxay ahayd maamulka inay u istaagaan sidii la isaga dheerayn lahaa ama loo Eh, deegaanadaasi looga saari lahaa shabaabka loola dagaalami lahaa eh, waxaa lagu qancay arinka asagaa lagu qancay in eh, ay ka bilaabato koonfur galbeed la dagaalanka khawaarij taariikhdaasi dee olmost waxay ku dhowdahay sanaday ku dhowdahay waxaan u malaynayaa ciidamada markaasi qaarkood waxay joogeen meel u jirta kilomiter qaarkood soddon kilomiter maanta way ka soo guureen deenuna waa taqaanaa kilomiter ee beelawe u jirta ciidanka wuu ka soo guuray wuxuu degan yahay maalinfuulka waa an kilomitir dhinac walba ah marka haddii uusan u socon inuu la dagaalamo khawaarijta meesha uu iska fadhiyo oo annaga aan u aragnay gabaad inuu ka dhiganayo marka doorashada la qabanayana maogtahay doorashooyinka waa la yaqaana caalamka doorashooyin waaweyn oo madaxweyneyaal dal oo boboloshinkoodii lixdan milyan toddobaatan milyan uu yahay ayaa saacada lagu qabtaa mm-hmm. saacada kadibna waxaa la soo bandhigaa cidda guulaysatay marka doorasho lagu qabanayo magaalada baydhabo teeda kale soomaali horey wax u qaybsadeen oo ah mucaadaladan afar dhibic shan ayaa wax lagu qaybsaday qabiil walba haddii la yidhaahdo la imow xildhibaanadaani yani saacaday ku keeni karaan laba maalin saddex maalin way qaadan kartaa laakiin waa wax saacado aan dhaafayn hal qof la dooranayo baarlamanka wax dooranayana dee waa baarlamankii deegaanka ma aha baarlamankii soomaaliya maaha marka waxay ila tahay aniga wax hadda hor istaagi kara mhm. annagoo dagaalkii wadna taadi kale waxaa ku garanaysaa inuusan rabin dagaal siyaasiyiintii mhm. aan ka soo qaadno siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadan matalan galmudug oo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda hirshabeelle oo kale waxay ka qayb galayaan oo qayb ay ka yihiin dagaallada hadda socdo abaabulkay qayb ka yihiin dhaqaale bixintay qayb ka yihiin qoryahay garabka gashadeen insteed cabdicasiis asaga uu leeyahay nin siyaasiya halkan kama soo degi kara markasoo kuuma cadda inuusan dagaal u socon oo uu rabo jigabaad uu ka ee eh, shabaabka laftiisa marka annaga waxaan rabnaa siyaasiyiinta gudaha inay galaan dad kale waxgaradkaa gudaha ay galaan dadkaasi la abaabulo weliba waxaan qabaa aniga meesha ugu daranoo meesha in la xoreeyo u baahan waa koonfur galbeed waa ogtahay degmooyinka qaar oo waajidii ay ka mid tahay inkastoo degmooyinka o dhan ay go'doonsan yihiin qaarkooda toban iyo dhowr sana go'doonsan oo weliba aan eh, gaari karin waxyaabaha oo eh, eh, tashiilaadka yaryaroo yani daruuriga aan gaari karin qorshaha waa la sameeyey heshiiskaasuu ku qoran yahay waxaa loogu talagalay wasaaradda arrimaha gudaha inay liid karayso doorkeedii ay qaadato skajwalka ay diyaariso marka hadda uma baahna in lala fadhiisto oo lala hadlo ilan heshiisaa jiray wasaaraddan amaraa la siiyey madaxweynahan uu amray wuxuu yidhi doorashadan qabashadeedii waxaa ka mas-uula wasaaradda waxaa liid ka ah hoggaan ah wasaaradda arrimaha gudaha marka uma baahno maadaama ay jiraan dee ummaddu waxay ku wada hadashaa heshiis iyo qaanuun iyo sharciyay ku wada hadashaa maadaama heshiisba uu jiraba mhm. oo sidaa dhigaya oo madaxweynaha markhaati uu ka yahay mhm. marka uma baahna dawladda federaalka hadda in wax kale la weydi horta ummaduhu waxay isku xukumaan dasaatiir iyo qawaaniin oo ay degsadeen haddii dasaatiirtaas iyo qawaaniinta ay degsadeen ma aha keliya shacabka inay xurmeeyaan ama shacabka keliya lagu xukumo ma aha dawladdana dee wuu qabanayaa sharciga la dejiyey dastuurkaa qabanaya qawaaniinta kale dawladda wuu qabanaa mhm. sida qofka shacabka uu qabanaya dawladda haddii ay diiddo qawaaniintii iyo shuruucdii la dejiyey iyo heshiisyadii la dejiyey iyo xuquuqdii qofka muwaadinka ahaa oo yani waa la socotaa dasaatiirta caalamka waxyaabaha ugu muhiimsan oo xoogga la saaray waa xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadinka intaas haddii uu diido qofka wuxuu rabaa marka in la aado sharcigii qaabaadka yani sharcigii qof walba ay ku waajibinayay inuu ilaaliyo haddii uu diido dastuurkii qaanuunka uu diido xaggee la aadaya cunfiga uu aadaa la aadaya mar annaga maogtahay qof walboo soomaaliya marka waxaa u malaysaa yani saykoloji ahaan inuu u xanuunsan yahay oo ah shabaab marka la yidhaahdo meel walba inuu taagan yahay aniga fikirkaas ma aaminsan shabaabku meel walba ma taagna waa tiro kooban oo mobayl ah hadba isu soo urursata meel gasha aniga waxaan aaminsanahay xamar haddaan ka dhaqaaqno afgooy aan sii marno daafeed markaan sii marayno shabaabka jidka ku jira uma istaagi karo ciidankan wadana iyo shacabkana la socdo raba inay la dagaalamaan keliya meeshan waxaa ka maqan in la abaabulo haddaanba kuu sheegaya xamaraan ka baxayna annaga waxaan sii maraynaa afgooye dee annagoo sacbuulayaa ka bixi mayno maalinta annaga aan iclaanino aan nidhaahno reer koonfur galbeed baan ugu baaqno inaan aadayno baydhabo dhexda intaan sii socnona aan dhisi doonno maamulkii koonfur galbeed waxay la tahay taarikhdaas haddaad joogtid waa ka sheekayn doontaa dad shabaab celin kara ma nihin manan celin karaan shabaab wuxuu celin karaa laba gaari iyo saddex gaari socotuu celin karaa laakiin reer koonfur galbeed oo dhan oo socda oo u guuraya ilaa baydhabo socda ani waxay la tahay shabaab ma celin karaan marka rumayn noocana markay jirto waa laga gudbay eh, xigmadda dhahaysa shabaab meeshaasuu taaganyahay see loogu gudbaa waxaa ku soo beegay dee wakhtigiiaa dhammaaday sooma wakhtigii wuu dhammaaday maamulkiina dee wax tallaaba uu qaaday malaha marka bal adigu fikir meelna uma socdo mhm. yani halkaas kilomitr dhexdiisuu ku jira qolkiisii kama soo baxo oo shacabka lama hadlo qofkii dhibaataysan magaaladaasuu ku dhibaataysan yahay qofkii hadlo shacabkaas ka mid ah hal xiraale leeyahay haddii fikiraan uu ka fikir duwan yahay marka waxaan u fadhina waxay noqonaysaa horta awoodda yaa iskaleh dawladda yaa doorta awoodda shacabkaa iskaleh maanta waxaa la isweydiinaya horta qofkii shacabka ahaa oo sida hadda aan sheegaya dasaatiirta caalamka oo dhan xoogga ay saareen xuquuqda iyo oo shucuubta waxyaabaha ugu muhiimsanoo adduunyadu ay si gaara ah u taxgelisay ninka baydhabo dhexdiisa ku jira xuquuq ma haysto fii nafsi lwaqti sharciga ma annagaa jebinaymasaa jebiyey keliya asaga waxaa u bannaan sharciga inuu ateeco ma aha keliya qofka muwaadinkaa in la yidhaahdo sharcigii u xadgudbay moogtahay sharciga hal dhinac keliya inuu u shaqeeyo maaha sharciga waxaa la rabaa asagana inuu ixtiraamo annagana aan ixtiraamno annaga haddaanba u sheegi weynaa waxaan leenahay waxbaa lagu heshiyey mudaxleedkaaga uu dhammaaday qorshaha wuxuu ahaa in lala dagaalamo khawaariijta uma socotid waa iska fadhida waxaad soo rogtay inaan magaalada dhexdeeda ninkii jooga aan hadli karin waxaad u yeertay ejensiyaashii dadkii dee brivatekii oo diyaaradaha ka shaqaysanayay waxaa lagu yidhi liiska qof walbaoo imaanaya hanaloo soo gudbiyo magacyadooda hanaloo soo gudbiyo si loo tiggaray midka imaanaya midka aan imaanayn bal fiiri xuquuqdaas lagu tumanayo waa qof muwaatin oo shaqaysanaya iyo qof kaloo muwaatina ah waddankiisa u soo socda marka meesha u dhaxaysa bakfiiri marka annaga sharciga ma jebinayno annaga waxaan diyaar u nahay shacabka soomaaliyeed way u jeedaan teedii kalena ninkaan siyaasiga oo beri haddii u baahdo daarad jad a qaadan kara ka degi kara hirshabeelle ama galmudug ama puntland ka degi kara iyo kan la leeyahay daarad ma soo qaadi karto fiiri marka markaa u fiirsatid guud ahaan gudoomiye yareee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu ahaa oo arrimo badan ka hadlaya oo ku aadan khilaafka koonfur galbeed kala dhexeeya hogaankooda iyo in markaa xubnaha mucaaradka iyo siyaasiyiintu ay dalbanayaan in la qabto doorashada koonfur galbeed xilli uu jiro muddo kororsi hal sano ah oo loogu daray dowlad goboleedyada dhammaantood dhinaca kalena shiinaha waxa ay warkaa walaac ka muujinayaan xubnaha haya hogaanka vietnam oo markaa iyagu qorshoodu yahay inay markaa la yeeshaan xiriir dhanka militariga iyo diblomaasiyadda oo xoog leh taa oo markaa u arkaan in mid mareykanku doonay ku kordhiyo saameyntiisa ku aadan dalalka gobolka oo vietnam ay kamid tahay xisbiga markaa talada dalka vietnam ayaa xogeyihiisa nguyen vagtrong ayaa waxa uu markaa doonayaa inuu kordhiyo xiriirka dhanka milatariga iyo diblomaasiyadda uula leeyahay madaxweynaha dalkaasi mareykanka joe biden oo ay ka wada hadlayaan markaa in la kordhiyo sidoo kalena sare loo qaado iskaashiga dhanka militariga arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimo kale taasi oo shiinuhu markaa u arko dagaalka qabow ee dhaqaalaha oo ay markaa mareykanku kula loolamayaan marka la eego siyaasadda dalalka dhaca koonfur bari qaarada aasiya afayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha lagu magacaabo mao neng ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha xukuumadda washington ee ku aadan vietnam uu yahay inay markaa si maskaxiyana u qabsato marka la eego hanaanka siyaasada iyo taageerada dalalka gobolka ay marka kula dagaalamayso in shiinaha la yareeyo saameynta uu ku leeyahay dalalka qaaradda aasiya gaar ahaan kuwa dhaca koonfur bari mar waxaa laga weydiiyey master trong arrimaha ku aadan heshiiska ay trong iyo byron wada saxiideen afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinuhu waxa uu sheegay in marka qorshahoodu uu yahay in mareykanku uu kordhiyo saameynta uu ku leeyahay dalalka qaaradda aasiya ah dhacay isagoo markaa kula dagaalamaya shiinaha taa oo loo arko inuu yahay dagaal qabo oo dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ah sidoo kale heshiiska ay wadagaleen master trong iyo biden oo iyagu mar wax laga weydiiyey waxa uu sheegay inuu yahay mid markaa istaraatiiji ah oo muhiim u ah marka la eego labada dal ee vietnam iyo mareykanka qorshahooduna yahay in saameynta dalalka gobolka mareykanku uu kordhiyo maadaama shiinaha iyo mareykanku ay u muuqdaan kuwo ku loolamaya awoodaha ka jira dalalka gobolka ee qaaradda aasiya iyo guud ahaan caalamkaba labada dal ugu dhaqaalaha badan dunida waa shiinaha iyo mareykanka sidoo kale waxay doonayaan in mid waliba saameyntiisa dhaqaale iyo tan siyaasadeed iyo tan milatariba ay noqoto mid joogto ah ayna markaa ku tartamaan in dalalka ay la yeeshaan markaa saameyn dhanka siyaasiga ah qorshahooduna uu yahay markaa in dalba dalka kale uu kaga hormaro arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale milatariga iyo siyaasad ahaanba furfurnaanta dalalka gobolka eh, dhinaca kalena walaac ayaa laga muujinayaa heshiis horey u dhexmaray midooda yurub iyo tunisia oo ku aadan markaa arrimaha ku aadan dadka soo galootiga ama dadka muhaajiriinta ah heshiiskan oo bishii julaay ay wada saxiixdeen midooda yurub iyo tunisia ayaa falanqayaashu waxa ay ku sheegeen in markaa midooda yurub uu kordhinayo marka la eego saameyntiisa ku aadan inuu markaa taageero dadka soo galootiga ah ee dhaqaalaha la siinayo iyo sidoo kale gurmadka loo fidinayaba dalkan dhaca waqooyiga qaaradda afrika ama dalalka dhaca waqooyiga qaaradda afrika oo loo arko inay markaa yihiin dalalka marinka u ah marka la eego badda ay dadku maraan iyo sidoo kale xuduudaha ay ka gudbaanba heshiiskan oo horey u wada gaarin midooda yurub iyo tunisia ayaa waxa uu dhigayay in la ilaaliyo xaquuqda ay leeyihiin dadka soo galootiga ee muhaajiriinta sidoo kalena la siiyo taageero dhaqaale iyo sidoo kale in loo fududeeyo meelaha qaar ay doonayaan haddii ay isdhiibaan heshiiskan waxa ku kacayay lacag gaaraysa boqol milyan oo euro lacagta loo yaqaano waxaana markaa uu ahaa heshiis midooda yurub iyo tunisia ay wada siixdeen tunisiya qorshaheedu waa in markaa laga taageero inay iyadu celiso dadka soo galootiga ah oo iyagu markaa xarka goostay doonayaan markaa inay si xadaafa ah u maraan dalka tunisiya si ay u gaaraan dalalka reer yurub heshiiskan waxa uu ahaa in lacagtan lagu bixiyo sidii markaan dadkan ay uga faa-iidi lahaayeen sidoo kalena loo ilaalin lahaa dadkan badqabkooda maadaama dadka aanay iyaguba dheg jalaq u siineynin baaqyada caalamiga ah iyo baaqyada kasoo yeeraya dalalka caalamka ee ku aadan in la joojiyo tahriibka iyo dhibaateynta dadka naftooda ay haliigayaan si ay u helaan nolol ka wanaagsan midda haatan ay ku haystaan dalalka kale si kastaba haatee heshiiska tunisia iyo midooda yurub ay wada gaareen waxaa loo arkaa mid markaa aan danaha dadka muhaajiriinta ama dadka soo galootiga u adeegeynin maadaama loo arko inay heshiiskan dhaqaale ka helayaan hogaamiyaasha dalalka caalamka gaar ahaan dalalka iyagu inta badan dhacaa marinada laga tahriibo waxaana ay u muuqdaan kuwa doonaya inay xadidaan dadkan xuquuqda ay ku leeyihiin iyo dhaqaalaha loogu talagalay in wax looga qabto markana waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan xubinta waxaad la socodsiinaya xanigo cabdirashiid ibraahim cali iyo waliba ifraax axmed xuseen hadaleynta afar ka saac muddooyinkii ugu dambeeyey aad loo hadalhayay waxaa baraha bulshada qabsaday allaa u naxariistay axmed iyo weliba maxamed cumar waxaay naftooda u horeen badbaadinta madaxweynaha galmudug sidoo kaleeto qaar ka mid a ah xildhibaanada federaalka iyo qaar ka mid a ah saraakiishii ku sugneed deegaanka laasgacmey oo ay al-shabaab weerar ku qaadeen sidoo kaleeto waxaynu ognahay in eh, labadan wiil ay geeriyoodeen sidoo kale axmed fiiqane ayaa baraha bulshada qabsaday isagoo markaasi dabcan gaariga uu watay uu ku hor jaray eh, gaariga al-shabaab ay doonayeen in marka ku qarxiyaan madaxweynaha maamulka galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor waxa uu shaaca ka qaaday in ay ka badbaadeen eh, dilkii loo maleegayey sidoo kaleetana waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay sheekh shariif sheekh axmed badbaadinta ay sameeyeen labada wiil ee dhallinyarada ah aad aad cabdirashiidow dadka ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif isaga oo sheegay in wiilashaasi ay yihiin shuhado kasoo baxay kaalintoodii loo baahnaa isaga oo xusay muhiimadda ay leedahay in qof kasta looga baahan yahay in meeshii lagu aadiyo oo sidaasi oo kale waajibkiisa uga guto labada wiil ee ku shahiiday galmudugna waxa ay muujiyeen sharaf iyo dadnimo ayuu yiri madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale mas-uuliyiinta kale ka hadlay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu qoraal ku sheegay in wiilashaasi shalay ku shiiday ee sidoo kaleeto ay yihiin kuwa markaasi naftooda u horay shacabka soomaaliyeed sidoo kale badbaadinta ee mas maamulka galmudug ugu horay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay labadii wiil waxyaabaha ay sameeyeen oo kale in dad kaleeta ay sameeyaan isagoona markaasi ku bogaadiyey howlgallada ee ka socda dhammaan qaybaha maamulka galmudug ka tirsan weli waa tahay markana haddii aan ka imaano dhanka iyo hadalhaynta markana dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga cabdirashiidow haddii aan ku bilaabo falka wanaagsan si kastaba ha u yaraade marnabo khasaare ma lahan hogaamiyaha dhabta waxa uu haystaa kalsooni loogu istaago geesinimo lagu sameeyo go-aan adag iyo naxariis lagu dhagaysto baahida dadka kale tan mucjisada ah waxa ay tahay marka aad wax bixiso ayay wax kusoo galaan baqaylnimadu maaha arrin ka dhasha dhaqaale yari ee waa arrin ka yimaada qalbiga waa waajib macnawi ah in kuwa wax haystaa ay wax siiyaan kuwa aan waxba haysanin haddii qof kasta uu xoogaa wanaag ah sameeyo ka fikir intee la eg ayuu adduunka wanaagsanaan lahaa sadaqadu waxa ay ka bilaabataa guriga laakiin ma aha inay ku ekaato guriga ugu dambeyntii qormadani ee waxaa lagu soo gebagabeeyey qaladaadka waa la cafin karaa haddii uu qofku leeyahay dhiiranaan uu ku qirto qaladkiisa qormadan ee waxaan soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida ugu dambeyntii qurmada ugu dambaysa dhankaygana haddii aan eegana waxaa lagu bilaabay sidatan nin boqor ah ayaa hal diinaar ama nus dollar ah siiyey wiil yar balse cunugii waa uu diiday inuu ka qaato boqorka waxa uu ku dhahay aabbahayaa ii diiday in qof aan wax ka qaato kadib boqorkii ayaa cunugii yaraa ah ama wiilkii yaraa ah ku yidhi aabbaha ku dheh boqorka ayaa isiiyey kadib wiilkii yaraa ah ayaa waxauu yidhi waxaas aabbahay igama rumaysanayo boqorkii ayaa ku dhahay oo sabab maxay tahay wiilkii yaraa waxa ugu jawaabay sababtoo ah waxaad isiisay maaha wax boqoro bixiyo qormadan waxaynu ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed wanaginta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal ضد ضد شريف شريف weli barnaamijka waad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan oo isagu markaa safaro qaatay muddo afar maalmood ku tagay deegaano iyo qeybo kamid ah dalka ruushka ayaa waxa uu booqday xarumo military iyo goobo istraatiiji ah oo ku yaala dalka ruushka xili hogaamiyaasha ruushka iyo kuuriyada waqooyi kim janan iyo sidoo kale valadimir putin ay ka wada hadleen iskaashiga dhanka milatariga iyo sidoo kale inay markaa wax qabsadaan hormarayaan marka la eegan taalada ridada dheer furarka xambaaran nucleer iyo waxyaabo kale oo ku aadan dejinta qorshe istraatiijiya oo lagu hormarin karo waxsoo saarka hubka iyo warshadaha ee labada dal waxaa lasoo wariyey in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan oo isagu markaa booqday xarumo milatari goobo istraatiijiya iyo goobaha teknolojiyadda iyo lagu horumariyo gantaalada iyo waxyaabaha qaada hubka nucleer iyo bambaanooyinka waxaa si gaara ah uu markaa u tegay qeybo kamid ah magaalo lagu magacaabo markaa ama ku taala gobolka pirmreski oo kamid ah dalkaasi ruushka gafarnarka gobolka oleg kashemayako ayaa u sheegay warbaahinta in ninkan uu tegay magaalo lagu magacaabo faladivskok oo iyadu afartan kilomitir waqooyi bari markaa ka jirta gobolka biromiski loo yaqaano waxaa master kimshyako uu sii daayay muuqaal iyo sawiro muujinaya master kim janan oo dhoolcadeynaya isagoo markaa ay la socdaan xubno kamid a ah wafdigiisa kuwaasi oo iyagu tagay xarun military oo ku taala waddanka ruushka goobaha uu booqday waxaa kamid ah eraboorka faladvistog magaalada loo yaqaano iyo banaanka magaalada oo eraboorkuba ku yaala iyo sidoo kale xarumo kale oo lagu hormariyo bambaanooyinka iyo furarka xambaara hubka waxgumaado ee nukliyerka waxaa sidoo kale ku helinayay booqashada wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ruushka serjey showgo iyo xubno kale oo kamid ah saraakiisha milatariga ee wadankaasi rushia kim janan waxaa la aaminsan yahay in isagu uu doonayo wax waliba oo liduga ah mareykanka waxyaabaha ay ku heshiiyeen ruushka iyo koreada waqooyina waa inay markaa iska kaashadaan horumarinta iyo sidoo kale inay markaa iskaashi dhanka milatariga ah yeeshaan dhinacyadu waxaa ugu muhiimsan waa in markaa ay qaataan doorkooda ku aadan horumarinta dhanka diblomaasiyadda iyo sidoo kale iskaashiga dhanka milatariga oo la aaminsan yahay in xukuumadda koreada waqooyi ay ruushka iyadu ku taageersan tahay duulaanka ay ku gashay ukrein maadaama wali aan laga maqal warbaahinta iyo sidoo kale hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan isagoo ka hadlaya wax liddi ku ah marka la eego rushia waana sababta dalalka reer galbeedku u dhaleecaynayaan xukuumadda uu hogaamiyo kim janan ee pyongyong ee ku aadan inaysan marnaba iyadu ka hadal soona hadal qaadin marka la eego duulaanka ruushka uu ku qaaday wadanka ukrein oo muddo sanad ka badan weli dagaal ay ka soconayaan dalka weli ogaala degeysanaysaan keenana waan dagala socotaan dhegeystayaal weligai barnamij waad degeysanaysaan qaybi dambena waad maqlaysaan markan waxad kuso dhawataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afarinu safadaan war midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay maane waxaa la yidhi qof kastoo jeclaayow shabaab waa jaqaafiyey jidkii wuxuu hayaa geeridoo jiday nacabkiiye cadowgii jir rabay maatidoo nala ku jaanjaamay jarta nimankii soo waaridoo jiilalka u baaqay jirrigii ilmaha duufsado nagu jihaad siiyey horarkii junuudii oo isbaday jayshashkiiyo xoogga jameecadii habaarku u dhocon jeedi kari weynay wax dhan baan jalleecnoo baryaha jooga aaniriye juuqintiioo markay qoonsadeen jamacda waanwaanta jariidkiioo afka laga tumo jaasadood hele jigraa lagu xasuuqiyo wax ay jibin u moodeene jugta bayrakhtaar iyo madfuucu jiirta kala saafiye jallaadkiioo raggii been fasiray jaamac iyo diinta markaan haddii lagu dayoon jadalka u taagno jawaab qura ma soo celin karaan juuqna waa gabaye mid jandhagay mid jiisobay iyo jaal mid lagu haayo iyo jiib mid lagu baacsadoo jixinjix loo diiday jirka mid ay ka looshiyo rasaas jeyniga iyo lowga iyo qaar jufsii noqon rabo juuc la dhagabeelay jalfi sunugyo meelaha dhigoo janaxya duugduuga dhagarqaba jinheriya u sidoo jaqanti weelkeeda iyo koox wadka u jallanayo jaanfaxyaha haraye mar hadday jinkaa iyo noqdeen jaabo kala yaacday allaylahe jar baa noo curtoo walba u da'aye jeefaaf iyo haddii uusan helin jaanis garan waagu ama aan jid iyo loo bannayn jiha kaluu buurto jembiyada haddii laga maro janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri nabe jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri eh. warkalemaana yarkii fogaaneeg ahaa wah noolayaykaas wararta xaggaw ka dhac ma taariibe waradhaaya waa waalantiina fogaan waa ardaye ma waxbarashuu ku maqnaa war weligiin kalemaanay warka waa dhabtisaan sidaad waalan tihiine bogaan eegfartiin buu yidhi halayga gaarsiiye ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba wuxuu yidhi ciidanku markay magaalo qabtaan oo qawaarijtu ka yaacdo waxbayay magaalada uga harine kuna sugin inay qaraxyo kula soo laabtaan cadow jabay waa laysraaciyaa yaysan kaba harine ciribta ciribta how saareen cadow laga hari miyuu yidhi hay jabinnin cadowga iga soo horjeedi allahayow war miyay yidhaahdeen oo gooja cadda lagama hadlin war adeero maxaad noogu xasuusisay warba war ma haysaanin s wasiirey magacawday wasiirra kalena hadda booqashay ugu tageen aryaa bashiiroo war ma hayside xamse siciid xamse oo baraawe ka soo jeeda aa wasiirrada laascaanoo tegay ka mida wuxuuna yidhi aniga abkoowgay inta ka hor gabar heer laascaanood ahaan meeshaan ku guursadee maxaa i maleeyoo siin hayaay waar xamsena ma war kalemaane war ma haysaane intaan carta xasuusan iyo intaan bajoogin wacdarihii tiyaatar dagaalka ka dhacay ha ka barteen cabdiqaasin ninkii dhashane war hanti dhowruhu wuxuu yidhi eh? xilligii cabdiqaasin aan garaadsaday warwarkaa naga dhex geline tiyaatarka waxaa lagu soo bandhigay filin hal saaca oo taariikhdii carta ka hadlaya madaxda jabuuti iyo madaxdii soomaaliyana way isugu yimaadeen walaalahayo walaalahayo kuwan wada dhalanayo wadda igu furan banaan waraaban keli u ahay wanaaggiinan jeclahay leeray war madayo taa ka darnaydoo ilaa maanta taagan saaki iyo ilaa dagaashan iyo kowdii hadba waxaad ku sugan tahay waan kula socdaa waan kula socdaa marna kama seexan kama seexan soomaali weyney aryadhaha kalemaanay jabuuti aad uma taqaaniinaan filaahe eh. fanaanka weyne cabdinuur idin soo salaamoo yidhi eh. xerta kalamaan soomaali oo dhanay matelaan war cabdullow jabuuti seenaan u aqoonay ismaaciil cumar geellaaba madaxweyne ka ahe war cabdinuur allaala waxaan ku xusuustaa eh. jacayl lama moosi karo sidii mayaygu daa muraad buu kugu dilaa midiya dhiig luu sitaa calbowlaaha kaa marshaa micidaa loo dhintaa masiibadu way jirtaa war cabdinuur allaale waa nin caano ummadoo dhan wada taqaane anugu waxaan ugu jeclahay heesihiisa gabadhiyaan rabeelu riyaaqayo ma markii aan lahaa gaajada ku reeb roobkii daayo ramaskii baxiyo ma rayskii gugay yaduna rasatay warbow cabdinuur allaala garan maysaaniine walwaaleyoyhoy war maheena laga washo hidda weeye markuulaa xaggee joogteen aryaadhaha tiyaatarkan hadda aad sheegaysiinoo ka qaadi jira cabdinuurna waxba ka garamaysiine eh. maxay dantu ciisha wiilo eh. dulqaad iyo deeq lahaayo eh. dadkuna doqon moodayaan warwar ma haysaan cabdinuur allaale bil kadibuu muqdisho imaanayaa golaha murtida iyo wacyigelintuuna bandhig ku samayn doona caleemo qoyan iyo sacab iyo mashxaradna waa lagu soo dhowayn doonaa waana kii hore u yidhi dadka hayska weynayn inad kali waxgaraa tahay iska dhigin walaale waan wallaweynay tiyaatarkan somalilan ma lagu macsuumay war cabdiqaasin madaxweyne carta lagu doortay buu ahaaye khudbadda uu hadda jeediyey wuxuu yidhi dowladdu dadaalka ay wadaay waa feecan yahay ciidanka soomaaliya ee dalka xoraynayana waa u hambalyaynayaa qof kastoo damiir loo soomaaliya waa inuu garab istaago wiilashana waxaan u sheegayaa dhiigga muslimku idinma bannaana waxaad dili karteenna waa disheen isdaba qabtoo dadkiinna iyo dowladdiinna la hadla madaxweynayaashii hore ma la qabaan war haanasmaylagobayaan daahareedyaha ka hadalo hayaana war madaxweyne shariif wuxuu yidhi ciidankii dhinta hala baaro umow kuwa noolla muxuu yidhi hala yeelo war madaxweyne farmaajo kooiyo toban sana halganku socduu yidhi waar dee taasu waa akhiray xaggee naga xigtaa waar warkaa naga dhexgelin barnaamijka tiyaatarka lagu soo bandhiga waxaa loogu magac daray dib u curashadii dowladnimada soomaaliya waxaana isloogan looga dhigay sidii geellow canshe xasan ceel uga saar calool nibiraad ka soo ismaaciil cumargii leecanuqoywar ismaaciil wuxuu ka caynshay dad soomaaliyaoo la yaqaanoo kursiga ku diriray ahaayeene kuwa xasan maanta la dirirayo nuucooda iyo waxa ay rabaan iyo meeshay ka socdaan midna lama yaqaan culimmaduna waxay yidhaahdeen sida diintu sheegtay waa dadka bini'aadanka ugu sharta badan aryaadhaha kuwaas hadda xaalkooru waa xun yaho samigay cabdulla wuxuu yidhi eh ow haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habaar wacdeen haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habaar wacdeen warkalamaanay war ma haysiine xaafadda soomaalidu degantahay magaalada nairobi ee islii markii qabyaalada soomaalidu ku badata amara ka soo baxay waxaana layidhi calamada qabaa'ilka ee waayahan xaafaddaa ku soo batay waa mamnuuc laguma gadi karo lagumana soo bandhigi karo lagumana xusi karo oo kaali alanka koonfur galbeed iritay makraarisidkoram miya wa calanka dowlada buntland cid taaban kadhaa ma jidho haye ma galmudugaa loo dan leeyahay waa somalilan safaarad bay ku leedaho cid u diidi kartaana ma jirto war jubbaland iyo sayd axmed madobe kenya waa laga ogolyahay hayehe hirshabeel waxaa ka iftiimay mugga war waxaad leeyihin raagaysaan wixii loo mamnuucay weeye xildhibaanka laga soo doorta degmada kaamakuunji xaafada xaafadda ka tirsan tahay oo hadle wuxuu yidhi culumadii iyo odayaashii dhaqanka iyo ganacsatadii soomaaliyeed dhammaantood waa kulanay waana wada hadalna kulligoodna waxay ka soo dacwoodeen oo ka cabanayeen magaaladii soomaaliya aafayday oo looga daba keenay kenya oo jufo kasta ama qabiil kasta calan gaara samaystay oo habeenba huteel lagu soo bandhigayo sidaa darteed waxaan go'aaminay dowladda kenyana kala hadalnay maanta kadib calanka soomaaliya baahna inaan calan kale lagu arki karin kenya warbowlka garaadka hadduu taabto waxdigala dagaalka odhanhaya war bashiiroo meeshaan ka hadlayaa waa nairobi gooja cadde war miyana ixtiraafeen baroorto ergagakuwian kenya goraday madiidaan koonfur galbeed madii meeli ka jiraan ya go'aamadu heroween maaha aryadhahanadaalina war war ma haysiin anaa war idiin haye maraykanku lacag dulsha ka saara khawaariij qarsooneed oon la ogeyn mid waxaa la yidhaha cabduqaadir maxamed cabduqaadir ikramana waa loo yaqaanay dhaheen anaa ogo intaba wax kama jiraan oo mid kalow leeyahe kan lamaadna yaasiinkil waa la yidhaahaa la yidhi ninkii soo sheegana kiiba saddex malyanaa laga sii ahoo gacanta laga saarahaa la yidhi war cabdulla warmahaysid hogaamiyaha al-shabaab eh. ninkii soo arka waxaa la yidhi toban milyan oo dollaraa hayehe farxaanoo ma taqaanaahe meehow joogo aan lacagta doonanne war cabdulow farxaan toban malyan ma qaadi kare culayskaa ku rarin wow taasi dowladna bay anfacaysaa buu ciidanka siiya lacagta waxaan kaa hubaa ciidanka haddii lacagtaas la siiyayna hore ka soo qaba lahaayeene eh. eh. laakiin maraykanku inay nimanku ayaan sii joogaanu rabaa war cali hadda ka dagaalka shabaab dadka kugu hubaabinaya wuxuu yidhi eh. maxaad ka yaryaraysani iskama wada laydido war kalemaanay war maa isiine somalilan waxay dhaheen shabaab wuxuu soo galay buuraha sanaag iyo tog dheer milxana way gubatay malaha shabaab baa u warba baryahan u dhan bay horta milxawaatii layidhi dah laga qodaaye eh. maxaa hal mar wadagubay magaalada dhan miyaa lagu diriray war nimanku meeshii qoyaan ku jira waa og yihiin eh. yaa horta u soo sahmiya naw aan qaranka somalilan waa kaa ildheerye warbow deegaanka annaga maamulo shabaabna ma joogo aryaa bashiir dheerow haddaad maas maamushin waa laydin soo aadaa la yiri eh. ayaa maahan ma aragteen amiir shabaab oo ayaa maahan ma aragteen amiir shabaab oo orda xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal o kala socoteen kenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo maysan ayaan lay afduubin adooniga adkaysan xaynaan galay adba waad ogsoonte abris waxdayniyo ha isinabeese abrisaan waxdayniyo uma geysan waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ika ka arkoote adyad kuma geysan waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ika arkoote aan addimadaydiyo eersadoo ishayde